bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala kitaabu adkaari اlxaji xajkii adkaartiisii ayuu u kitaab yahay iclam ogow ana adkaara alxaji xajka adkaartiisa wa dacawaatihi iyo ducooyinkiisa kahiiratun inay aada u badan tahay laa tanxasiru oo aynan koobmaynin laakin nushiiru waan ishaaraynaa ila lmuhimi waxyaabaha muhimka ah ayaan ishaaraynaayo min maqaasidihaa iyada maqaasideeda ka mid ah waaladkaaru alatii fiihi adkaarta xajka dhexdiisa ku sugan calaa darbeyni laba nooc yay ahaatay adkaarun adkaar fii safarihi ku saabsan xajka safarkiisa dhexdiisa lagu akriyo wa adkaarun adkaar oo fii nafsi ilxaji xajka nafsadiisa ku dhex jirto yani laba nooc waayo adkaar xajka safarkiisa ku saabsan iyo adkaar xajka dhexdiisa ku jirto fa ama alatii adkaarta fii safarihi safarkiisa dhexdiisa ah fa akhiruhaa waan dib dhigaynaa linadkurahaa si aan u sheegno fii adkaari alasfaari safarada adkaartooda dhexdeeda aan ugu sheegno insha allahu tacaala <clears throat> wuxuu leeyahay adkaarta xajka safarka marka loo safraayo ku saabsan dib baan u dhigaynaa kitaabu adkaari safar ayaan ku dhex sheegaynaa wa ama alatii tan fii nafsi lxaji xajka dhexdiisa ku dhex jirto fanadkuruhaa waan sheegaynaa calaa tartiibi camali lxaji xajka camalkiisa tartiibteeda yaanu ku sheegaynaa insha allahu tacaala wuxuu leeyahay adkaarta xajka ku dhex jirto waa xusaynaa iyadana halkaanan ku dhex sheegaynaa laakiin calaa tartiibi acmaali lxaji xajka acmaashiisa si u kala horeyso ayaan ugu sheegaynaa wa ladilata adiladiina waa goynayaa walaxaadiida axaadiista waa jarayaa fii aktarihaa badankeeda dhexdeeda khawfan cabsi khaa'ifan xaal aan ahay yani mid ka cabsanayo min duulil kitaabi kitaabka dherarkiisa wa xusuuli sa-aamati noog xasilitaankiisa inuu noog yimaado cabsi aan ka cabsanayo yani khawfan cabsi darteed ama khawfan qaa'ifan xaal aan ahay mid cabsanaya min duwlalkitaabi kitaabka dherarkiisa xusuuli sa'aamati noog xasilitaankiisa xaal aan ahay mid ka cabsanaya calaa mudaalicihi kan mudaalacaynaya kitaabkan aan uga cabsanayo faina hada albaaba baabkaani dawiilun jiddan mid aada u dheer weeyaan falihaada saa darteed asluku waxaan qaadayaa fiihi fi lbaabi baabka dhexdiisa waxaan ku qaadayaa alikhtisaara gaabsasho insha allahu tacaala fa awalu dalika kaagaas kan ugu horeeyo idaa araada alixraama idaa araada haddii uu doono alixraama ixraam haddii uu doono inuu xarmado <clears throat> iqtasala waa qubaysanayaa watawada-a waa weyse qaadanayaa walabisa isaarahu hoosguntigiisii ayuu labisanayaa waridaa'ahu iyo go-iisa waqad qadamnaa waanu hormarina maa yaquuluhu waxa uu dhahayo almutawadiu midka weyse qaadanayo walmuqtasilu iyo midka qubaysanayo waxa uu dhahayo iyo wamaa yaquuluhu waxa uu dhahayo idaa labisa haddii uu labisto athowba maradi uma yusallii wuxuu tukanayaa rakcatayni laba ragca ayuu tukanayaa wataqadamad wayna soo hormartay adkaaru salaati salaada adkaarteeda wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra-a inuu aqriyo fi rakcati aluulaa ragcada hore bacda alfaatixati faatixada ka bacdi qul yaa ayuha alkaafiruun wafi thaaniyati tan labaadna qul huwa allaahu axad faidaa faraqa min asalaati salaadii haddii uu ka faaruq noqdo ka baxo ustuxiba waxaa la sunneeya an yadcuwa inuu duceysto bimaa shaaa wuxuu doono wataqadama waxaa soo hormaray dikru jumalin jumlooyin sheegitaankooda min addacawaati ducooyinka waladkaari iyo adkaarta khalfa salawaati khalfa salaati yacnii jumlo fara badan oo adkaarta salaada ka dambaysana waynoo soo hormartay uu ku yidhi fa idaa araada haddii uu doono alixraama xarmasho nawaahu biqalbihi qalbigiisa ayuu ka niyeystaa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yusaacida inuu kaalmeeyo qalbahu qalbigiisa inuu kaalmeeyo bilisaanihi carabkiisa uu ku kaalmeeyo fayaquulu wuxuu dhahayaa naweytu lxaja xaj ayaan niyeystay wa axramtu bihi waanan xarmaday lilaahi ayaan u xarmaday casa wajalla labayk allaahuma labayka ilaa aakhiri talbiyati ayuu dhahayaa walwaajibu ka waajibka ana niyatu lqalbi qalbiga niyadiisa waaye walafdu lafdiga dhawaaquna sunnatun waaye sunnat lfuqahaa waaye waajib maahanuu ka wadaa hadda ee sunno nebiga ka sugnaatay waay ma aha falow iqtasara haddii uu gaabsado cala lqalbi uu ku gaabsado ajzaahu waa u gudayaa walow iqtasara cala lisaani carabka bisad hadduu ku gaabsadana lam yujzihu waxba u gudi maayo u gudsamaayo ma laha tii un salaada marka la niyoonayo ma lagu dhawaaqaa tii ku jirta unbaa tan ku jirta ixraamku marka dadka qaar baa waxay moodaan waxay leeyihiin eh, usalli farda duhri waxaa laga keenay ama looga qiyaastay xajka oo naweytulxaj ayaa nas usoo arooray naweytulxaj xataa nas kuma soo arooray nasku waxa kusoo arooray waxay tahay labeyka xajatan ama labeyka cumratan ama labeyka xajatan wa cumratan in la yiraahdo marka macnahaas marka la dhahayana waxay u dhigantaa allaahu akbarta salaadoo kale ee niyo lagu dhawaaqay ma aha qaala alimaamu abulfatxi waxa uu yidhi sulaym bnu ayuub alraasiyu low qaala haddii uu yidhaahdo yacnii wuxuu ujeedaa bacda haada kan kadib allaahuma yaa allaahu allow laka axramu laka axrama nafsii adiga ayaa nafsadaydu ay kuu xarmatay wa shacrii tintayda oo basharii gibilkayga korkayga walaxmii hilibkayga wadamii dhiigayga kaana xasanan waa wanaagsanaan lahayd wa qaala hayruhuna waxa uu yihi yaquulu aydan wuxuu dhahay allaahuma yaa allaahu allow inii naweytu lxaja xaj ayaa niyeystay fa acinnii calayhi igu kaalmay wataqabalhu minii ilaahu iga aqbal oo yulabii waa talbiyeysanayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak talbiyada sunna waa marku dhawaaqay haadihi tani talbiyatu rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nabiga talbiyadiisii waaye marka talbiyada laftirkeeda waxaa ka horeyso inuu xirto labeyka xajatan inuu yiraahdo ama labeyka cumratan hadduu mutabatic yahay fi ashhuri lxaj hadduu mufrid yahay labeyka xajatan haddii uu yahay qaarinna labeyka xajatan oo cumratan kadib talbiyadan ula labeyka ilaahu ku ajiibay oo ku ajiibay oo ku ajiibay allaahuma yaa allaahu allow labeyka ku ajiibay oo ku ajiibay ku ajiibay labeyka laa shariika laka wax wax kula leh ma jiraan adiga oo cibaadada iyo rabbinimada iyo magacyada tilmaamaha wanaagsan wax kulale le malaha ina alxamda saa waa loo dabdiye ana alxamdana waa la dabdiye ayb ina maxaan wax lagugula lahayn ana haddii layraa maxaan wax lagugula lahayn ana alxamda liana alxamda iyo wanicmata laka adaa iskale xamdigi iyo nicmadiibaad leedahay marka wax kula le malaha ina alxamda xamdiga ammaanta wanicmata nicmada laka aday kuu sugnaatay yani wax allaala wixii nicma aan haysan aday kuu sugnaatay walmulka boqortooyadan adaa iskale laa shariika ku wax kulale laka adiga kuuma sugnaan marka towxiidkii anwaacdiisiibaa isugu jiraan talbiyadaas qofka markuu ku dhawaaqaayo inuu yani afdalu lxaji alcaju thaju kor inuu uqaadaa sunna ah oo aada kor u qaado codka macnahaas tawxiidkana uu soo xaadirsado qalbigiisa oo markuu ku dhawaaqay saa uu la yimaado ee lama rabo inuu intuu ku dhawaaqo talbiyadii haddana naqiidkeeda uu meeshii la yimaado ama didkeeda inuu la yimaado lama rabo dadka qaar inta ku dhawaaqaana markay talbiyada cabaar wadaanba haddana waxaad arkay iyagoo wax xun sameynayo owliye u dhawaaqayo oo dad saalixiin u yeeranayo oo istiqaafa bikeyrillahi sameynayo markaislaati bikeyrilah haddaad samayso ilaahu dad wax kula lahaa jiro ayaad leedahay markaas markaana waxaa leedahay laa shariika laka say isu qabanay marka warkaada towxiidka marka inla ilaaliyo hadihi talbiyatu rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam weeyaan wayustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula inuu yidhaahdo fii awali talbiyatin talbiyad awalkeeda yulabiiha uu talbiyeysanayo labayka allaahuma bixajatin inuu yidhaahdo waayo mufridki in kaana haddii uu yahay huwa isagu axrama bixajatin xaj mid xarmanaya ow labeyka bicumratin ayuu dhahayaa in kaana haddii uu yahay axrama bihaa mid cumro xarmanaya walaa yuciidu ku celin maayo dikra alxaji xajka sheegidiisa walcumrati cumrada sheegideeda fiimaa yatii waxaa imaanaya bacda dalika markaagaas ka bacdi min atalbiyati oo talbiya ah cala almadhabi saxiixi lmukhtaari sida la doortay madhabta saxiixoo la doortay sida ay tahay marka labeyka xajatan hadduu xaj rabo hadduu cumro rabo labeyka cumratan saddex qaab baa loo xajiyaa fiqigii ku taallaa tamatuc iyo ifraad iyo qiraan kutubaha fiqiga iskale kan waa kitaab adkaar wey waclam ogow ana talbiyata talbiyadu sunnatun sunna inay tahay ogow tee sunna a ah marka labeyk allaahuma labeyk labeyk laa shariika laka labeyk ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika laka low tarakahaa haddii uu ka taga saxa xajuhu xajkiisa waa ansaxaya wa cumratuhu cumradiisana waa ansaxaysaa walaa shaya calayhi wax korkiisaana ma jiraan laakin faatathu lfadiilatu fadiiladii baa ka tagtay alcadiimatu weyneyd waliqtidaau u uku dayashadii baa ka tagtay birasuulilaahi ku dayda sala allahu calayhi wasalam hada huwa saxiixu haadakani huwa saxiixu weyaan kan saxiixa min madhabina naga madhabteena saxiixa ka ah wamadhabi jamaahiiri alculamaai waqad awjabahaa waxaa waajibiyey bacdu asxaabina washtaradahaa wuxuuna u shardiyey lisixati alxaji washtaradahaa waxaa u shardiyey lisixati alxaji xajka ansixitaankiisa bacduhum qaarkood wasawaabu lawalu weeyaan laakin tustaxabu waxaa la sunneeya almuxaafadatu calayha in la ilaaliyo liliqtidaai birasuulillahi sala allahu aleyh ali wasalam ku dayasha nabiga lagu dayanayo darteed iyo welilkhuruuji ka bixid min alkhilaafi culamada khilaafkooda laga baxo wallaahu aclam waidaa axrama haddii uu xarmado hadduu xarmanaayo can ayrihi ayrkiis haduu ka xarmanaayo heyrkiisoo uga qof baa u xajinay adiga waalidka oo kale ama shaqsi ayaa marka intuu aan xajkii awoodi karin oon diyaaradii raaci karin baa lacag intuu iska bixiyo ku siiyey buu yidhi ii xaji bax xajka acmaasha layskaga wakiil noqon karaba markaasaad baxday inaad u xaji saartaa say u xarmanay waidaa axrama hadduu xarmanaayo can geyrihi geyrkii ou ka xarmanaya qaala wuxuu dhahay naweytu lxaja wa axramtu bihi xajkii baan niyooday waan xarmaday lilaahi tacaala alla dartii baan ugu aan u xarmaday can fulaanin hebel xaggiisaan ka xarmaday magaciisu sheega qof labayk allaahuma can fulaan ayuu dhahay laakiin waxaa shardiga inuu asaga horta xajiye hadda ka hor baa nabiga waxuu maqlay nin labayka can shubrumata dhahay markaasuu yidhi adiga ma xajisay maya buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yii xuja can nafsika horarta naftaada ka xaji uma can shubruma ka shubruma ka hadal eh, hal xaj marka shubruma iyo isaga ma u dhici karaan mahe xajku waqtigiisu agaabay sanadkaas adiga xaji marka adiga xajisa waajibku iska gudday kabacdi daadahum dad xaji ilaa aakhiri maa shay-a kan ugu dambeeyo yaquuluhu ou dhahayo man yuxrimu can nafsihi nafsadiisa waxa qofka ka xarmanayo wuxuu dhahayo inta kaleo dhan buu dhahayo faslun wayustaxabu waxaa la sunneeya an yusalliya inuu ku salliyo calaa rasuuli rasuulillaahi nabiga inuu ku salliyo sala allahu calayhi wasalam bacda talbiyati talbiyada ka bacdi wa an yadcuwa inuu ducaysto linafsihi nafsadiisa inuu u duceeyo waliman iyo qof inuu u duceeyo araada ou doono biumuuri alaakhirati uu ugu duceeyo umuur aakhira waddunyaa iyo umuur adduunye wayasalu llaha tacaala allou su-aalanayaa ridwaanahu raalli ahaanshihiisa iyo waljannata ayuu su-aalanayaa wayastaciida bihi wuxuu ka magan wayas'al allaaha ayaa la sunneeyaa dheer oo alla weydiisto ridwaanahu ridihiisa iyo waljannata janna wayastaciida wa an yastaciida bihi inuu alla magan galo min annaari uu ka magan galo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa alikhaaru badin min atalbiyati la badiyo wayustaxabu dalika kaagaas ayaa la sunneeyaa fii kulli xaalin xaalad kasto wa qaa'iman isagoo taagan wa qaacidan isagoo fadhiya wamaashiyan isagoo socdo wa raakiban isagoo fuushan wa mudajican isagoo jiifo wa naasilan isagoo degaayo wasaa'ilan isagoo socdo wa muxditan isagoo weyse qabin wa junuban isagoo janaabo qabo wa xaaidan naagta iyadoo xayd qabto intaasoo dhan waa talbiyada waa la samey karaa oo naagta xaydka qabto way samayn kartaa wa cinda tajadudi alaxwaali axwaasha ama xaaladaha markay soo cusboonaadaan wa taqaayurihaa isbedelkeeda xaaladaha isbedelkooda zamaanan xagga waqtiga ay iska bedelaan wa makaanan xagga makaanka meesha waqayri dalika iyo kaagaa qeyrkiisa ka iqbaali leyli habeenkii soo qaabilidiisi wanahaari maalin baa timid oo soo qaabishay wa cinda alasxaari suxuurta waqtiyadeeda agteeda waijtimaaci rifaaqi dadka markay kulmayaan agteeda wa cinda alqiyaami istaagidda agteeda walqucuudi fadhiga agtiisa wasucuudi meel korida walhubuudi meel ka degida warukuubi fuush fuulidda wanusuuli degitaanka waadbaari salawaati salaadaha gadaashooda wafi lmasaajidi masaajida dhexdeeda kullihaa dhammaanteed yani talbiyadaas mar walba waa laiska wadaa xaalad kasta iyo waqti kasta wal asaxu sida asaxnimada badanna annahu laa yulabii ma talbiyeysanayo fii xaali dawaafi <clears throat> marka uu dawaafayo wasacyi iyo marka uu safee marwo ou maraayo ma talbiyeysanayo liana lahumaa maxaa yeel iyagu waxay leeyihiin adkaaran makhsuusatan adkaar makhsuus abay leeyihiin ma la socotaan ya wayustaxabu waxaa la sunneeya an yarfaca kor inuu u qaado sawtahu codkiisa bitalbiyati talbiyada uu ugu qaado bixayu meel laa yashuqu uunan dhibaynin caleyhi isaga korkiisa walaysa lilmar haweeneyda uma sugnaanin rafcu sawti cod inay kor u qaado lianna sawtaha maxaa yeeley codkeeda yukhaafu waxaa laga cabsanayaa aliftitaanu bihi in lagu fidnoobo codkeeda haddii laakiin niman iyo meesha ay ka agdhoweyn oo kale kor u qaadato dhib ma laha wayustaxab oo talbiyada waa samey jireen naagaha asxaabta wayustaxabu waxaa la sunneeya an yukarira inuu celceliyo atalbiyata talbiyada kula maratin mar kasto halaatha maraatin saddex jeer inuu celceliyo fa akhara iyo wax ka badan saddex jeer iyo wax ka badan inuu celceliyo ayaa la sunneeya talbiyada wayustaxabu waxaa la sunneeya an yukarira inuu celceliyo atalbiyata talbiyada kula maratin markasta alaaa maraatin saddex jeer iyo faaktara wax ka badan wayatiya inuu yimaado bihaa uu la yimaado talbiyadii mutawaaliyatan iyada oo isku xigxigto laa yaqdacuhaa ma goynayo bikalaamin ku goyn maayo walaa hayrihi hadal iyo heyrkii ku goyn maayo wain sallama calayhi hadduu salaamo insaanun qof rada salaama salaamta waa ka radinaya adoo talbiyadooda assalaamu calaykum qofku yiri waa ka radinay wayukrahu waxaa la kahdaa asalaamu salaan ayaa la kahdaa calayhi isaga la salaama fii hadihi lxaalati xaaladaas salaan in lagu bilaabo xaaladaas waa laga fiicayo ma fiico waidaa ra-aa haddii uu arko shay-an wax fa acjabahu oo uu aada u yaabgeliyo waidaa ra-aa hadduu arko shay-an shay fa acjabahu shaygii markaa uu yaabgeliyo oo jeclaysto qaala wuxuu dhahayaa labeyka ina alcaysha cayshu alaakhira waxbaa aragtay qurux badan ama aada ku yaabgeliya aduu talbiyadii wado waxaa leedahay labeyka ilaahu ku ajiibay ina alcaysha nolosha cayshu laakhirati aakhira nolosheeda waa yacni nolosha dhabta a ah, nolosha aakhira waa qofka muminka adduunyadan uu joogo gaar waay waxaa loogu talagalay adduunyadu beer waa beer aakhiro ou goranayo marka beertaadii adduunyada intaad joogto haddaad wax fiican abuurto aakhiro ayaad si fiican u noolaanaysaa wax fiican iyo meelo fiican aada joogaysaa aakhirana wax dhammaanaya maa adduunkan waa go-a haddii nolosha adduunyada kugu dhibbooto oo ay kugu dhib badato waad ka dhimanaysaa un dhibkaas mar unbuu ku daynaya oo waa ka dhimana haddaad raaxatii ugu badneyd haysatana waa lagaa wadaa oo waa ka tegaysaa nolosha dhabtaa ah marka midaas aakhiro qof walba u socdo adduunyaduna marka waa beer beertaas marka wax fiican inaad noloshaada adduunyada inaad ka faa-iideystid oo aakhira a uga faa-iideysatid dhildhil ma la rabo iqtidaaan birasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam isagoo nabiga ku dayanaayo waclam ogow ana talbiyata talbiyada laa tazaalu ma zuuleyso mustaxabatan inay tahay tu la sunneeyo laa tazaalu ka zuuli maysa hiya iyadu mustaxabatan ay tahay tun la sunneeyo xataa yarmiya ilaa uu ka tuurto jimrat alcaqabati jimrat alcaqaba ilaa uu ka tuurto yowma naxri maalinta tobnaadka yani talbiyadan laguu soo sheegay waa soconaysaa ma joogsanayso ilaa goormay soconeen ilaa maalinta tobnaad dhagaxa a ka tuurto aw yatuufa ama ou dawaafo dawaafa alifaadati dawaafu lifaadihi in qadamahu hadduu hormariyo calayha cala ramyi dawaafu lifaadihi hadduu ramyiga ka hormariyo fa idaa bada-a haddii uu ku bilowdo biwaaxidin mid oo minhumaa labadooda kamida qadaca talbiyata talbiyada ayuu goynayaa maca awali shuruucihi marka ugu horeyso bilaabay ayaa talbiyada uu la jarayaa fiihi dhexdiisa waishtaqala bitakbiiri allahu akbar uuna ku mashquulayaa takbiir qaala alimaamu shaaficiyu raximahu llah imaamu shaafici waxa uu yihi wayulabii waa talbiyeysanaya almuctamiru midka cumraysanayo xataa yastalima arukna xaj may u socotid cumraa u socota ilaa rukniga a ka taabato xajarulaswadka talbiyadu waa wadeysaa rukniga goorbaa taabanayna mar allaale markaad maka gasho <clears throat> xajarulaswadka ku bilaabe meeshaas markaad gaarto talbiyadu waa gooyn haddaad muctamir tahay ood nin cumraysanaya aad tahay faslun fa wasala haddii uu gaaro almuxrimu ninkii muxrimka ahaa ilaa xarami makata maka xaramkeedii haddii uu gaaro zaadahu llaahu sharafan xaramkaas ilaahay sharafa u siyaadiyey xaramku xuduuduu leeyahay xuduuddiisu marka waxay leedahay dhan walbo meel buu ka leeyahay dhankan daa'if jiciraar ayaa xad u ah laga soo galaa dhankan jiddana xudaybiya ayaa ayaa suhdin oo xudaybiya hadda kontaroolka shumaysi la yiraahdaa ku yaalo oo makaad meesha uu ku yaalo dhankaas kale eh, madiine iyo xaggeeda mararka qaarna waxaa laga soo galaa eh, meel la yiraahdo tanciim tanciim ayaa xuduuddii ay ku taala tanciim hadda meesha ugu dhow waa xaramka makay udhowda makay ku dhex taalaaba tanciimta oo maka intay weynaatay ayay tanciim gaartay markaasaad waxaa ku arkaysaa dhagax bidaayat lxaram nihaayat lxaram ayaa ku arkaysaa ayb aduu marka wuxuu leeyahay xaram waxaa jiro kacbad kacba masjidulxaram iyo xaramaa jiro kacbada waa meesha madow oo dhisan murabaca ah masjidulxaraamkana waa masaajidka ay ku dhex taallaan xaramna waa ka weyn yahayo xaramku kilomitiradiisa marka isku wareeg loo fiiriyo shan boqoloo kilomitr meelahaasu gaara shan boqoloo kilomitr hal meel ama ah hal jiha ayaa masaafada oo ku fadhiya gees walba marka layskaga soo dardaro shan boqol meelahaas iyo xoogaa buu gaaraa <clears throat> fa wasala almuxrimu muxrimkii haddii uu gaaro ilaa xarami makata maka xaramkeeda hadduu gaaro zaadahu llaahu sharafan sharaf allah u siyaadiyey xaramkaas ustuxiba lahu waxaa loo sunneeya an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma yaa allahu allow haadaa kani xaramuka xaramkaagii wa amnuka waaye meeshaad amniga ka yeeshay faxarimnii ilaahu iga xarim cala naari ilaahu naar iga xarim wa ilaahu aamin yaal iga aamin yaal min cadaabi ym min cadaabika cadaabkaada yowma tabcasu cibaadaka addoommadaada maalinka aada soo bixinayso wajcalnii ilaahu iga dhig min owliyaaika awliyadaadana iga yeel waahli ahli daacatikana iga yeel ahli daacadaadana ilaahu iga dhig dadka ku adeeco mar walba wayadcuu waa ducaysanayaa bimaa axaba wixii uu doonana waa ku ducaysanaya mar haddaad xuduudda xaramka soo gasho sheeke iyo warar iyo lama raba xuduudda carabka marka maxaa lagu ogaadaa waa calaamaysan tahay faslun faidaa dakhala makata maka haddii uu galo maka marka waxaa sunnaa in la galo bacd alculamaa waxay yidhaahdaan maalin in la galaa fiican nebiga maalin uu geli jiray laakiin <clears throat> de nebiga wuxuu maalin u geli jiray acmaashiisa si loo arko oo dadku igu daydaan adiga hadda acmaashaada ku dayanayo inuu arko ay waxtaa marka habeen in layska galan wax dhiba male nebiguba habeen waa galay jiciraana habeenuu galaymarka diitua meesha la yiraahdana inuu ka galo oo nebigu meeshaas intuu dego ayuu qubaysto qubaysto ibni cumarna waa yeeli jiray meeshaastu geli jiray diiuwa hadda waxaa la yihaa ceelkii waa ku yaallaa ilaa hadda jarwalaa la yihaa jarwal xaafadaas jarwal <clears throat> faidaa dakhala makata maka haddii uu galo wawaqaca basaruhu aragiisana uu ku dhaco cala alkacbati kacbadii uu ku dhaco xaramkaas marka wuxuu leeyahay aadaab iyo waxyaaba layska ilaaliyu leeyahay gaara ah, geedihiisa inaan la jari karin qodax hadday doonta ahaata inaan la jarin lama jari karo ugaartiisa inaan la ugaaraan la ugaaran in xaramka ugaartiisa waa xaaraan inaan la didinin xataa ugaartiisi waxyaabaha joogo shimbirta joogto iyo qowleyda meelaha ku degaysa ish inaan la dhihinaa aan la burinin dunuubta in aada la ysaga ilaaliyo oo meeshaa dembiga lagu dambaabo waa ka adagyahay dunuubta kale Eh, inta uu joogo inuu daacaadkaas ku dadaalo xaramku inuu aada u weyneeyo xaramka ilaahay ayb salaadii uu ku tukado boqol kun waaye xaramka makaan boqol kun oo salaadooday u dhigantahay marka inuu aada uga faa-iideysto fursadahaas faidaa dakhala makata waqaca basaruhu cala lkacbati ustuxiba <clears throat> waxaa loo sunneeyaa an yarfaca yadayhi labadiisii gacmood inuu kor u qaado wayadcuwa uu duceysto faqad jaa waxaa yimid anahu yustajaabu waa la ajiibayaa ducaa lmuslimi muslimka ducadiisa cinda ruyat lkacbati kacbada aragtideeda agteeda waxyaabahan marka anaga dadkan acaajimtan kaleo hindiya ay ka yimaadaa noogaga fiican oo waxaaway kacbada aragtideeda aad u yani aaduu kacbada u weyneynaya markuu arko waa ducaysanayaa waa u jeesanaya xaggeeda waa fiirinaa mar walbo yani kacbada wax aada ula weynay u tahay wayaquulu wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allahu allow zid haada lbeyta ilaahu beytkan u ziyaadi tashriifan sharfitaan wa tacdiiman weynayn wa takriiman maamuus wa mahaabatan heybo wasid ilaahu ziyaadi man sharafahu qofkii sharfo wa karamahu maamuuso mimanna ah xajahu xajiyey usoo xajiyey aw ictamarahu ama cumraystay oo ziyaartay tashriifan isna u ziyaadi sharifitaan wa takriiman maamuus wa tacdiiman weyneyn wa biran iyo khayr u ziyaadi wayaquulu wuxuu dhahayaa allaahuma anta asalaamu waminka asalaamu xayinaa rabbanaa bisalaam allaahuma ya allahu allow anta adiga asalaamu ayaa tahay mid ceeb ka hufan xumaana ceebahana dadka ka ilaaliyo oo dadka nabadgeliyo waminka xaggaaga asalaamu salaamka uu ahaaday nabadgelyada xayinaa rabbanaa ilaahuna nagu salaam bisalaami nabadgelyo ama nabadgelyo nagu noolay ayb uma yadcuu waa duceynayaa bimaa shaaa wuxuu doono min khayraati alaakhirati waddunyaa aakhira khayraadkeeda iyo adduunyo wayaquulu wuxuu dhahayaa cinda dukuuli lmasjidi masjidka gelidiisa agteeda maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa fii jamiici lmasaajidina aan ugu soo hormarinay masaajidka marka la gelaya ducooyinka la akhriya ayuu akhrisanayaawaana soo marnay taas ayb ayb faxayinaa rabbanaa bisalaam xayinaana noolay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga bisalaam nuu noolay faslun yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yiraahdo faslun fii adkaari awaafi awaafka adkaartiisa qofkii markau soo baxo ma ka soo galo kacbadii uu arko muxuu sameynaa kabacdi kacbadii ku wareega waa dawaafa meel la dawaafana kacbadaa ka jirta adduunka o dhan cibaadadan dawaafka meel lagu samayn karo oon kacbada ahaynna ma jirto saan ogow dadka qaar qubuuray dawaafaan oo waxyaabahaasay sameeyaan maya yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yiraahdo cinda istilaami alxajari dhagaxa taabsashadiisa agteeda al aswadi ee madow awalan marka ugu horeyso wa cinda ibtidaai dawaafi dawaafka bilaabashadiisa aydan inuu yiraahdo bismi illaahi wallaahu akbar allahuma iimaanan bika watasdiiqan bikitaabika wawafaaan bicahdika waitibaacan lisunati nabiyika muxamedin sala allahu alayh waali wasalam saasuu dhahay ilaahu magacaagan ku bilaabayaa allaahu akbar ilaahu adaa weynin badan allaahuma yaa allaahu allow iimaanan bika rumayn aan ku rumaynayo darteed wa tasdiiqan bikitaabika rumayn aan kitaabkaaga rumaynayo wawafaaan bicahdika cahdigaaga aan oofinayo waitibaacan lisunnati nebiyik ayaan u samaynaya waxaan oo dhan wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yukarira inuu ku celceliyo haada dikra dikrigan cinda muxaadaati alxajari dhagaxa qaabilitaankiisa al aswadi ee madooba agtiisa fii kulli dawfatin wareeg kasto kacbada bidixa iska marine xajarul aswadkaa ka bilaabe inaad dhunkato haddaad gaari kartid haddaadan gaari karin inaad gacanta ku taabato gacanta dhunkato haddaada gaari karin ul inaad gashato ku taabato dhunkato usha intaas haddii la waa ishaaro bismi illaahi allaahu akbar waa la wareegi marka meeshaas markaad soo gaarti haddana sidii oo kala dhahaysa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yukarira inuu celceliyo haada dikra dikrigan inuu ku celceliyo cinda muxaadaati alxajari اlaswadi fii kuli dawfatin dawaaf kasta wayaquulu wuxuu dhahayaa fii ramalihi rucleyntiisa fi lashwaad اthalaathati saddexda wareegay ugu horeyso ramal waxaa la yidhaha waa ramalku waxaa waaye dawaafulquduumka dawaafaadku saddex waaye feeri dawaafulquduum dawaafu ziyaara ama dawaafu lifaada iyo dawaafu lwadaac dawaafulquduumka waa kan ugu horeeya ood kusoo gelaysid ninka cumrada soo xirtay oo mutamatica ah dawaafulquduumkaas waa dawaafu cumratihi cumradiisa dawaaf u yahay kaas ninka mufridka ah ama ninka qaarinkana dawaafulquduumkaas dawaaf sunno iskaga ah hadhowow sacyiga tirsanaya ilaa isaga cumradiisa mufridka cumradiisa waa u dhiman tahay qaarinkuna cumradiisu xajkiisa ku dhex jirtaa ayb marka dawaafkaas ugu horeeyo marka la gelayo ayaa waxaa la sunneeyaa nimanka loo sunneeyaa idibaac iyo ramal idibaacna waxaa la yidhaahdaa go-i in halkaas laga soo bixiyo kilkisha midigta hoosteeda la geliyo oo marka daraftiina garabka bidix la saarto halkaagaasaa qaawan marka garabkaagaas midig inuu qaawanaadaal raba saas aada u dawaafto ayb idibaac ramalkana waa saddexda hore inaad ruculeyso oo dharado naagaha iyo sunna waa nimanku sunno u yahay maxaa keenayna cumratulqadaa sanadii toddobaad nebiga asxaabtiisa markay cumraysanayeen ayaa gaaladu waxay yidhaahdeen waxaa idiin imaan doono dad qad wahanathum xumaa yathrib dad ay daciifisay qandhadii madiina kareecadii madiina iyo qandhadeedii daday madiinana waxay ahaan jirtay waagi meel aada u cudurro badan markii dambe nabiga u duceeyey juxfa ayaa looga raray marka waxay yihahdeen dad waxaa idin imaan doona caato caato ahoo eh, madiine qanadeedii ay soo dilootay markaasuu nabiga wuxuu yidhi iyagiina marka waa ka baxeen maka buurtay koreen waa fiirsanayeen heshiisa ilaa waxaa lagu galay sanada dambe in nebigu soo cumreystee cumrat lqada marka nebigu wuxuu yidhi jeenituur hala sameeyo marka oo garabkan midig hala baneeyo hana la ordo say dhoolatus ay u noqoto gaaladan u arkaan dadkan inaynan daciif ahayn weli xoog oo ku dambeeyo cumar baa marka wuxuu yidhi hadda gaal laystusaa ama laystusaa meesha ma jooge wuxuu isyii marka ama layska dhaafaa markaasuu haddana wuxuu yihi maya wax nabiga sameeyey lama dhaafayo waa shay marka sababtii keentay ay baabaday day laakiin weli sunno ah ma fahamteen ya allaahuma wuxuu dhahaya ijcalhu xajan ka yeel xajkaasoo mabruuran lagu baarinimo falay wadanban dembi ilaahu ka dhig maqfuuran la dhaafo wa sacyan sacyi ka yeel sacyiga camal camalka oo mashkuuran la abaalgudo wayaquulu wuxuu dhahayaa fi larbacati albaaqiyati afarta hartay saddexdan waa ruculey meeqa u hartay dawaafkii afaraa ka hartay fi larbacati albaaqiyati wuxuu dhahay allaahuma ikfir warxam wacfu camaa taclam allaahuma ya allahu allow ikfir dhaaf warxam naxariiso wacfu cafi camaa taclamu waxaad og tahay wa anta adiga alacazu baa tahay mid cizo badan al akramu maamuusid badan al akramu yani karaamo badan maamuus badan ayaa tahay allaahuma aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar ayuu dhahaya qaala shaaficiyu raximahu llah waxa uu yihi axabu maa shayka loogu jacayl badan yahay yuqaalu la dhaho fi dawaafi dawaafka dhexdiisa lagu dhaho allahuma rabbanaa aatinaa fi dunya xasana ilaa aakhirihi qaala wa uxibu waxaan jeclahaa an yuqaala in la dhaho fii kullihi dawaafka oo dhanba in lagu dhaho wayustaxabu weliba waxaa aada loo sii sunneeyaa ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka inta udhexayso wayustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa inuu ducaysto fii maa beyna dawaafihi dawaafkiisa dhexdiisa waxaa bimaa axaba wuxuu jeclaysto min diinin wa oo diin iyo adduunya ah walow dacaa hadduu duceeyo waaxidun mid wa jamaacatun jamaacana ay aaminsadaan fa xasanun waaye dadka qaarkood raxanraxanay iskula socdaan mid baa u duceynaya kuwa kale aamiin ayay leeyihin marka hadduu qof duceeyo kuwa kalena ay aaminsadaan waa wanaagsan tahay wa xukiya waxaa la sheegay can ilxasan waxaa laga sheegay raximahu llahu ana ducaaa ducada yustajaabu in la aqbalo hunaalika meeshaasi fii hamsata cashara mowdican shan iyo toban meel meelahaas muqadasaadka shan iyo toban meeloo kamida ah in ducada lagu aqbalo fi dawaafi dawaafka dhexdiisa wa cinda almultazami multazam waxaa la yidhaahdaa xajarul tiirkiisa iyo albaabka kacbada meesha yartaa udhexayso <clears throat> waa hal mitir meelahaas waa mitir iyo wax lamida ah ama ka yar albaabka iyo xajarul aswadka askarigu taagan yahay iyo meesha udhexaysa multazam la yara <clears throat> marka waxaa la sameeyaa qofku inuu gacmaha tataagto caloosha u saarto meeshaas kuna duceysto wa cinda almultazami multazamki agtiisa wa taxta almiisaabi miisaabta waa masharaafta kacbaha miisaab marka waa kacbadu biyaha markay ku da-aan roobka oo kale uu ku da-o meel biyuhu kasoo daataanoo majaroor ahy leedahay ama masharaaf meeshaas hoosteeda xijriga agtiisay ku taala xijir ismaaciil wa taxta almiisaabi waayahay wa fi lbeyti kacbada dhexdeedaba gudaheeda wa cinda zamzama biyaha zamzamka agtiisa wa cala safaa walmarwati safey marwa korkooda wa fi lmascaa meesha lagu soconaayo wa cala safaa walmarwa markuu leeyahy labada buurood korkooda wafi lmascaana waa meesha dhexdoo lagu socdo waay wa khalfa almaqaami maqaamu ibraahimka gadaashiisa wa fii carafaatin carafaat dhexdeeda wafi lmusdelifati musdelifa <clears throat> wa fii minan min <clears throat> mina dhexdeeda wa cinda aljamaraati athalaati saddexda jamro agtooda jamrat asuqra alwusqa alkubra fa maxruumun ayuu yidhi mid la hoojiyey waay oo nasiib xun man qof laa yajtahidu aan ku dadaalaynin fi ducaai duca fiiha meeshaa dhexdeeda lagu duceysto meelahaas dhexdooda waayahay <clears throat> qaaraa marka beytku jamciyeen waqad dakara annaqaashu fi lmanaasiki wahuwa lacumrii cumdatun linnaasiki ana adducaa bihamsatin wacashra fii makatin yuqbalu miman dakara <clears throat> wahiya wahiy almataafu muطlaqa wاlmultazam binisfi leylin fahwa shardu multazam wadakhila albeyti biwaqti اlcasri beyna yaday jazcayhi fastaqir wtaxta miizaabin lahu waqta saxar whakada khalfa almaqaami اlmuftakhar wacinda bi'ri zamzamin shurbu اlfuxuul ida danat shamsu nahaari lilufuul huma asafaa wamarwat walmascaa binisfi leylin fahwa shardun yurcaa kada minan fi leylati اlbadri idaa tanasafa alleylu fakhud maa yuxtadaa huma lada aljimaari walmusdalifa cinda طuluuci shamsi yowma carafa bimowqifin cinda maqiibi shamsi qul huma lada sidrati duhra wakamul waqad rawaa hada aladii qad qaraa min geyri taqyiidin bima qad mara baxrulculuumi walxasanu lbasriyu can khayri lwaraa wasfan wadaatan wasunan sallaa calayhi illaahu huma sallama waaalihi wasaxbi maa geytun hana mulaqu sheegay marka kan awqaadan meeshuu ka keenay allahu aclam ma waxyaabaha uu ku xirxiray awqaada wayustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa hawa madhabu shaaficiyi imaamu shaafici madhabtiisa wa jamaahiiri asxaabihi asxaabtiisa badankooda anahu yustaxabu waxaa la sunneeya qiraa'at lqur'aani quraan aan fi dawaafi dawaafka dhexdiisa liannahu maxaa yeele mowdicu dikrin waay dikri meeshiis waay wa afdalu dikri kan ugu fadli badanna qiraa'at lqur'aani waaye <coughs> qur-aankoo la aqriyo <coughs> wakhtaara abuu cabdillaahi alxaliimiyu waxa uu doortay min kibaari asxaabi shaaficiyi xaal uu ka mid yahay annahu laa yustaxabu lama sunneeyo qiraa'atu lqur'aani qur-aan akhrintiisa fiihi fi dawaafi dawaafka dhexdiisa wasaxiixu sida saxiixan huwa lwalu waa in la sunneeyo waayahay qaala asxaabunaa waxay yidhaahdeen walqiraa'atu qiraa'ada afdalu fadli badan min addacawaati ducooyinka hayri lma'huurati aan lasoo warinin ka fadli badan wa ama alma'huuratu ma'huurada fahiya iyada afdalu fadli badan min alqiraa'ati ka fadli badan akhrinta akhrinta qur-aanka cala saxiixi waqiila alqiraa'atu afdalu minha ayaa layidhi qaala shaykhu abuu muxamedin iljuweyniyu waalidu imaam alxaramayn yustaxabu waxaa la sunneeya an yaqra'a inuu aqriyo fii ayaami lmowsimi maalmaha mowsimka khatmatan qur-aanka inuu hal khatimo fii dawaafihi dawaafkiisa dhexdiisa u ku khatimo fa yacdumu ajrigeeda weynaanaya wallahu aclam wayustaxabu waxaa la sunneeya idaa faraqa min adawaafi dawaafkii haddii uu ka baxo wa salaatihi salaadiisii salaatu dawaafkiina uu ka baxo wa salaatihi salaadiisii ragcatay dawaafi uu tukanayay dawaafka labadiisa ragco an yadcuwa inuu ducaysto bimaa axaba waxuu jeclaysto wamin min adducaai ducadii almanquuli fiihi dhex lasoo naqliyay waxaa ka mid a ah, allaahuma ana cabdika wabnu cabdeyka ataytuka waan kuu imid bidunuubin kahiiratin dunuub badan baan kuula imid wa acmaalin sayi-atin acmaal xunxun wahaada kanina maqaamulcaa-idi weeyaan mid magangelaya maqaamkiisii bika adiga ku magangelaya min minanaari kaa magangelaya waa maqaamkii qofku magangalaa oo naar kaa magangelayaan taaganahay fakfir lii ilaahu dhaaf inaka anta algafuuru raxiim ayaa tahay ayib halkaana iska joogo bilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina maxamed wala ali